axkaamtii kayfiyada qisaasta iyaa halkan lagaga waramay wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala idaa qutila haddii la dilo man lahu waarithun qof leh dhaxle gaara wajaba alqisaasu qisaas baa waajibaysa lilwaarithi qofkii dhaxlaha ahaabay u waajibaysaa hadduu qofkii dhaxlo gaara leeyahay qisaastii waxay u waajibaysaa ciddii markaa waarifkiisa ahayd oo macnuhu yahay qisaasta ayaa asala oo qisaasta u waajibaysa isagaa markaa xaqu yeelanaya inuu ku bedesho mag laakiin waxa u waajibaya waa qisaasta waana qowlka muctamadka qowl kale ayaa odhanaya alwaajibu axad اlamrayn magta iyo qisaasta mid ahaan baa waajibaye labada midi si gaara uma waajibayo qowl odhanayaa jiro xadiidkii saxiixa ahaa man qutila lahu qatiilun fa huwa bikhayri nadarayn labada arimood arrimoodtuu doorto ayuu yeelanayaa ima an yuqaada wa ima an yuuda in markaa magta la siiyo iyo in eh, loo qisaaso kaasi markaa wuxuu leeyahay xadiidkaa daliishanaya alwaajibu axad اlamrayn qowlka muctamedkiina wuxu ley me waxa waajibkii waa qisaasta laakiin qofkaa wuxuu xaq uleeyahay inuu ka tanaasulo mag uu qaato iyuu qofku xaq uleeyahay laakiin isaga midana waajibtay xadiidkan odhanaya fahuwa bikhayri nadareynna ma sheegayo in aanu qofku yani midi aani gaar waajibine de wuxuu sheegaya inuu labada kala dooranayo labadana u kala dooranaya oo qisaastiiba asalo u waajibtay waxaanu xaqu leeyahay inuu markaa ka tanaasulo kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla iyo annafsu binnafsi iyo kitaab ullahi alqisaas saas markaa nusuustaasi ayaa tusinaysa in qisaastu ay asalkii tahay lilwaarii bay u waajibaysaa qofkii dhaxlaha ahaa oo innaga madhabkeenu waxa weeye warasada oo dhan ayaa arintan xaq u leh qof kasta oo dhaxalka meel ka soo gelaya oo dhaxalka ku jira xaq buu uleeyahay marka faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi اlqatl weligaasi wuxuu noqonayaa jamiic alwarath waxaabana sheegeen ahar in cumar bn khaaab radi allahu tacala ay u timi ay maaratay nin dilay loo keenay kadibna ka dilay walaashii oo kan wax dilay qabay ayaa marka qatil ahay ayaa saamaxday deetana ibn mascuud buu weydiiyey ibn mascuudna wuxuu yihi waxa weeyaan dee wuu badbaaday isaguna saas oo kale ayuu markaa ku raacay wuxuu yihi wahuwa bilkhiyaari bayna an yaqtasa wa bayna an yacfuwa hadaba ninkan waa ama dadkan warahadaihi waxay kala dooranayaan inay qisaastaan iyo inay saamaxaan sidii xadiidkuba tilmaamay fain cafaa hadduu hadaba saamaxo cala diyati mag uu ku saamaxo yihahda mag baan qaatay yani mag baan qaadanaya wajabat diyatu magtii baa waajibaysa hadduu yidhaha mag baan ku saamaxay waxa u waajibayaa mag bay noqonaysa uma baahna markaa kii kale in la weydiiyo ilaa magta iska bixinaysa ama qoladii tolkii la yidhaahdo magta ma qaadanaysaa magtab ma kol haddii dadkii warafadii mid kamidihii uu yihi mag baanu magba ayaan ku ayaan ku saamaxay khalaas magtii waajibtayba waayo xadiidku muxuu lahaa man qutila lahu qatilin fahuwa bikhayri nadarayn labada isagaa kala dooranayaan marka haddii ay u baahan tahay qoladan kale ay ku waafaqdo dee markaa khiyaarkii isagu muu yeelanin kol haddii muwaafaqa ay u baahan tahay idan waxaa halkaa laga qaatay in labada kuu doono uu kani markaa isagu xadidayo waa mar markaa waa waajib waxay noqonaysaa maktii caadiga ahayd ee maktii markaa camdiga ee boqolka halaad ahayd haddii laakiin wax ka badan ay doonayaanoo qoladan ay yidhahdaan laba boqol halaad haddiina la siinayo dhasaasta waa saamaxaynaa taasi marka iyadu heshiis bay noqonaysaa oo iyadu ma aha arintii khayrunadareynkii ma aha qisaastiina maaha diyadiina maaha ee waa sulx candan baa la yidhaha taasi waa heshiis laga galay dhiiggii oo heshiis laga galay bay noqonaysaa iyadoo mucaawado iyay noqonaysaa markaa waxay u baahan tahay labadii daraf inay ku heshiiyaan wuxuu yihi wain cafaa mulaqan hadduu si mulaqa u saamaxay wuxuu yihi uun waan saamaxay qisaastii ama waan saamaxay uun buu yidhi oo magtii mabuu soo hadal qaadinoo mag baan ku saamaxay mo waan saamaxay haduu hadduu yidhaahdo fa laba qawl baa ku sugan axaduhumaa midi waxa weeye laa tajibu magtii waajibi mayso wathaani ka labaadna waxa weeye tajibu way waajibaysaa wa huwa kaa labaadee tajibu leh ayaa al asaxu sidii markaa asaxa ahaaya hadduu si mutlaqa u saamaxuu yidhaahdo cafawtu un uu yidhaahdo waa saamaxay cafawtu canhu ama cafawtu can lqisaas magtii aanu soo hadal qaadin lam yatacarad lidiya wuxuu yihi musanifku laba qowl baa ku suganoo midi wuxuu leeyahay magtii way waajibeysaa muxuu yahay qowlkaas wuxuu ku binaysan yahay qowlkii aynu soo nidhi alwaajibu axaduhumaa laa bicaynihi labada mid ahaan baa waajibaya waanu cayinayn haddii mid la saamaxay kii kalaa tacayunaya markaa meesha kasoo baxaysa waa waa qawlka uu sheekhu ka dambe ka dhigay walow nuskadaydani ay kala hormarinayso wa huwa alasaxu kuu sheekhu yidhi sida ku sugan nusakda makhtuudka ah, iyo kifaayat nabiha iyo gunyat lfaqiha iyo nukadka imaam nawowi iyo eh, nashaa-i nukadkiisa waxaaso dhan laga fa tasxiixa sheekhu sida najmulhaanajmulhaaqib ku qoran maaha waa inuu isagu le tajibu wahuwa asaxu tajibu waa asax leey inay magtu waajibayso lakin kaasi wuxuu ku binaysan yahay qawlka aynu hi laga rajaxan yahay ahaa alwaajibu axaduhumaa laa bicaynihi kolkaynu laakiin qaadano halkaa wixii aynu soo rajaxnay oo ahaa alwaajib huwa alqisaas wadiyatu bedelun canhu bedel bay ka tahay qisaastii hadduu saamaxay magna aanu soo hadal qaadin waxaa rajaxan sida sheekhu rajaxay maaha sida kale oo laa tajibu ah laa tajibdu ayaa markaa rajaxan laakin musakdu suusaad idma wada qoran wain cafaa muطlaqa fafiihi qowlaani axaduhumaa laa tajibu soo ma ma nuskad baa tajibu qoreysa halka hore ama laa tajibu kuwada bilaabayaan soo ma wthaani ah, wtha ma najmu haaqi iska da najmiga waa hayaa isaga warkiisu wixii aan najmiga ahayn baan doonay ha ah, laa tajibda horeysa saas weeyaan wthaani tajibu wahuwa alasaxu saas weeyaan saasuu musanifka isagu rajaxay laakiin eh, maarata najmiga nusadiisu way kala bedeleysaa marka muctamedkaa xaqiiqa ahaan sidan sheekhu rajaxay sida kale ah marka saa daraadeed najmigu taaqub tacqiib uma baahanin waayo isaga nusadiisiibaaba dee sidana laakiin eh, tanbiihu waa sida kale weyaan sidaa kale weyaan tanbiihu wuxuu yihi marka eh, wain cafaa mulqa ma fiihi qowlaani axaduhuma laa tajibu wathani tajibu huwa lasaxu muctamadku waa cagsigaynu nii oo kaa kale ayaa rajaxan waxay ku kalisayiin labadii qowle wuxuu yihi fain ikhtaara alqisaasa haddii qofku uu qisaas waa marka weli haddaa waxaynu ku soconnaa qowlkii ahaa alwaajibu axad اlamreyn alwaajibu axad اlamreynki baynu weli ku soconnaa haddaba wuxuu yihi fain ikhtaara alqisaasa qisaas hadduu doorto uma اkhtaara diyata markuu qisaasii doortay kadibna haddana uu yihahdo mayane mag baan doonaya lam yakun lahu ma soconayso cala lmansuusi sida mansuuska ah xaq uma yeelanayo inuu haddana yihahdo mag baan doonayaayo dee inay sulx ay ka galaan un mooyaane heshiis ka galaan mooyaane laakiin qisaas baa u waajibtay magina meeshaa ma jirto wa qiila la yidhi lahu daalika mayane arrintaa wuu leeyahayo waa waayo waa kii qisaastu inuu markaa kii ka sokeeyo magtaa usoo tanaasulo way u banaanaanaysaa khilaafkaasi waa goorma waa markaynu dhahno alwaajibu axad اlamrayn labada mid baa waajibay aan cayinayn markaynu dhahno amaa sidii aynu soo rajaxnay haddaynu ku soconno oo ahayd alwaajibu huwa alqisaas wadiyatu bedelun markaynu taa ku soconno dee ikhtiyaarkiisu macnaba ma samaynayaba ikhtiyaarka uu qisaasta doortay macnaba ma samaynayo marka horeba shareecadaba u xadidayba ee inuu ka tanaasulo unbaa ufasa unba u furnayd dee tanaasulkiina muu tanaasulin hadduu tanaasulay markaa sidiiba ugu furan tahay marka haddaynu kaa hore ku soconno axad lamrayn alwaajib axad lamrayn haddaynu ku soconno labada waji baa imanaya mid markaa naska imaamka daahirkiisa iyo mid markaa leh magana tanaasulkii uu leeyahay naskana waa la awili kaana kaana rajaxan lahu dalikada ayaa rajaxan marka qowlkaa lagu socdo laftiisa laakiin maslada dhamba qowl aynu nidhi waa laga rajaxan yahay iyay ka bina ay ku binaysantahay wainqaaca alyadayni masale cusub buu gelayaa wainqaaca alyadayni min aljaani haddii uu labada gacmood ka goosto ninkii dhibka geystay uma cafaa can ilqisaasi haddana qisaastii uu saamaxo lam tajib lahu diyatu wax magoo uu halkaa helayaa ma jirto yacni suurada masaladu waxa weeye masalada suuradeedu nin baa nin laba gacmood ka gooyey kolkuu labadii gacmood ka gooyey buu yihi hala ii qisaaso isagoon bogsanba markaasaa loo qisaaso labadii gacmood baa looga jaray kii hore ee markaa qisaasanayey iyaa nabarkii ku baahoo naftiiba waa ka baxdo wuu kii kale ee jaaniga ahaana wuu bogsaday ee labada gacmood laga goostay awliyadiisii haddaba kaa dee ninkoodii dhibay qisaastiina waa ninkii may dilin isna nabarkiibuu u dhintay haye ma odhanayaan haddaba magtii hana la siiyo may meeshaa magi ma jirto waxay xaq u leeyihin inay qoorta gooyaan xazu raqaba qoorta inay ka goostaan oo qudha ay tiraan ayuunbaa u furan laakiin mag baanu qaadanay ma soconayso sulux bay ka geli karaan oo ama waanu dilaynaa ama heshiis nala gala dee waa la ohan dambay markaa noqon laakiin inay yidhahdaan waanu saamaxno mag baanu ku saamaxnay mag baanu ku saamaxnay ma imanaysa meesha maxaa yeelay dee labadan gacmood maxay udhigmaan mag dhamaystiran bay udhigmaan labadii gacmood baaba mag dhamaystiran markaa meeshan magma taalle qudhi unbaa idiin taalla haddii markaa de sulx laga gelayo waa laga geli kara wuxuu yihi wain qaaca ixdaahumaa hadii uu labada gacmood mid ahaan goostay deetana uu haddana saa isagii ku dhinto uma cafaa wajaba lahu niصfu diya cafaa yani cala diyati de markaynu ku socno muctamedki uma afa cala diyati markaasuu deetana wuxuu ku saamaxay qisaastii uu ka tanaasulayo weligiisii baa ka tanaasulana isagii dhimaye mag baanu qaadanaynaa mag baanu ayaanu ku tanaasulnay bay yidhaahdeen wajaba lahu nisfu diya dha dhaxlihii nisfu diya ayaa u waajibaya waayo gacantan la gooyey iyaa dee barhkii la tagtay markaa bar unbaa u hadhay hadday yihahdeen mag baanu ku saamaxnay nus baa halkaa u yaala wuxuu ihi wain kaana alqisaasu linafsayni laba qof haday dhaxal ka lahaayeen qisaasta facafaa axaduhumaa mid isaamuxo saqata alqisaasu qisaastii meesha waa ka baxaysaa wawajaba lilaakhari xaquhu min addiyati kii kalena diyo unbuu yeelanayaa diyada intii markaa isagu ku yeelanayey ayuunbuu kii kalay hadday laba qof dhaxal ka lahaayeen oy maalan qaybsanayeen deetana mid uu yihahdo anu waan saamaxay kii kale xaq uma laha inuu yahda aniga ha loo dilo sida aarkii cumar iminka aynu sheegaynay uu tilmaamay maxaa yeelay wixii waa wax qura qisaastu waa wax qura kala qaybsamaynin kol haddii qaybi dhacday wuu wada dhacaya ma kala harayo deetana kan kalena markaa bedelkiibuu u wareegayaayo dee maktee markaa kan saamaxaya ama ha yidhahdo si mulaqa waan saamaxay oo waxba yaan isaga la siinin ama ha yidhaahdo magbaan ku saamaxay mar walba kan kale isagu magtiibuu qaadanaya qaybtiisii qaybtiisii magta ayuu qaadanaya dhexalka uu ku lahaa wain araada alqisaasa haddii haddaba qisaas ay doonaan labadoodii hadday qisaas doonaan lam yajuz liaxadihimaa an yanfarida bi midkood inuu ku gaar noqdu isagu iska fushado isagoon kii kale la heshiinin xaq uma laha yani waabay labadiiba qisaas bay rabaan hadda qisaastii yaa fulinaya haddaba ninkii dilaya inuu mid iska dilo iyadoonu kii kale wakiilanin xaq uma laha fain tashaaxaa hadday murmaan oo mid waliba yidhahda anaa dilaya anaa dilaya iyo anaa dilaya hadday isku qabsadaan uqrica baynahumaa waa loo qori tuuri waa markay labaduba dili karayaan oy hawshii fulin karayaan loo xukumo kiina dilaya la yidhahdo mid waliba yidhahda anaa dilaya ay isqabsadaan waa loo qori tuuraya fain baadara ama bedera labada nusqo way jiraan fain baadara axaduhum ama bedera axaduhuma midkood hadduu degdego oo faktasa intuu ninkii ku boodo uu dilo iyadoona kii kale ka haysanin wakaalad oo faktasa uu goosto fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa midkooda sixada badani annahu laa qawad caleyhi inaan isaga la qisaasaynin walaakharu qawlka kalena annahu yajibu caleyhi lqawad waxaaba laysku haystaa halkan ninkan ku booday ninkii dilay haddaba qisaas baaba loo xukumayba laakiin dee kan kale iyo isaga xaqii ka dhexeeya ninkiina hal marun baa la dilaya laba jeer la dili maayo marka hadduu midi iska dilo dee kii kale xaqiisii buu seejiyey soo ma ilan mid waliba waxaa la yidhi xaq buu ulahaa inuu isagu la macaansado dilka uu ka goosanayo nin uu dilayo haddaba maadaama uu kan xaqiisii seejiyey isagii ma la odhanayaa dil xaqdarre aada geysatay oo adiga laftaada qisaas baa kugu waajibtay ila wa xaqaagii ka badan nus baad lahayd maad wada lahayd wa xaqaagii ka badan baad markaa aada geysatay qowl baaba kulahaa qisaas baa ayaa waajibaysa waa wa xaqiisii ka badan buu qaatay dil aan wada lahayn buu markaa waxa weeye ninkii dilay markaa waa la qisaasi qowl baal liannahu istawfa akara min xaqi laakiin muctamedku waxa wey la qisaasi maayo waayo ninkani waxan xaq buu ku lahaa lahu xaqun fii qatli qof wuxuu ku leeyahay hadduu xado gacanta lama goyn jirin qofuu markaa dilkiisa naftiisa xaq u leeyahay oo dilkiisa uu xaq ku leeyahay hadduu dilayna loo dili maayo loo qisaasi maayo maxaa la yeelaya isaga inoo sheegi doona wain cafaa axaduhuma haddii labadii mid isaamuxo uma iqtasal aakharu kii kale uu dilo waad kala qaadiye ma qabla alcilmi bilcafwi buu dilay isagiioo aan ogeyn in la saamaxay aw bacda alcilmi mise ama wuxuu dilayba isagiioo og laakiin wa qabla alxukmi bisuquuط اlqawad aan weli laakiin lagu dhawaaqin in qisaastii dhacday fa fiihi qowlaani halkaa laba qowl ayaa meesha ku jira buu yihi waayahay asaxuhumaa midkooda sixada badani annahu yajibu calayhi lqawadu annahu yajibu lqawadu intasaasi waajibayso wathaani ka labaadna laa yajibu ma waajibayo ayuu leeyahay ayib haddii labadii midi deetana uu kii kale dilo kii kale uu dilo waa la eegayaa ma miyuu ogaa mise muu ogeyn in la saamaxay ninka haddaanu ogeyn day qisaasi ma imanayso haddaanu ogeynba cafwan ma waxaa tidhahdaa hadduu og yahay hadduu og yahay oo loona xukumay wuu og yahay markaasaa la xukumayna in aanay qisaasi jirin iyadoo saasi ay dhacday ayuu ayuu dilay kaa isaga waa la qisaasay lannahu de qisaastiina way dhacday xukunkiina waa lagu dhawaaqay waxaan ujeedaa eh, qisaastii haada way dhacday yani waxaan ujeedaa meesha way ka dhacday yani aq looma yeelanin way dhacday wejeda waa la fuliyey qisaastii waxa weeye xukunkeedii meesha uu ka baxay waana la xukumayo waa lagu dhawaaqay markaasuu iska dilay ninkaas wuxuu noqonaya isagu maarata faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim isaga waa la qisaas haddii laakiin labada suure kale ay tahay oo mabuu ogeyba in ninkan la saamaxay laakiin markaa maxaa ka maqan dee kii kale inuu de de u ogolaado ilan keligii ma dili kare waa inagii nidhi keligii ma kare kan kale in wax weydiiyaa laga rabey halkaasaa markaa lafteeda looga sooga dhacay oo dhibku halku uga yimid waxa wey kii kale in waxba ama waabu ogaa in la saamaxee laakiin intii aan xukunkii lagu dhawaaqin buu ka gaadhsiiyey de markaa kana hore waabu kasii adag yahayba haddaba labadaa xaalo xaaladda uu degdegay ee aanu ogeyn iyo xaaladda uu ogaaye xukunka uu ka hor dhacay labadaa jeer qisaas ma lagu leeyahay qowlka muctamadkii ha waa lagu leeyahay weeyaan waayo dee qof uu maaragtay waxa weya aan xaqba aan loogu lahayn in la dilo ayuu dilay laa xaqa lahu fi lqatli qofkan dilkiisa wax xaqo uu kuleeyahayba maba jirtaba mag unbuu kuleeyahay dilba kuma lahaba markaa waa la qisaasaya faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim kuu soo gelay qowl baale meel la qisaasi maayo oo qowlkaasi wuxuu milicsanayaa culamada qaar baa qabta baa la yidhi iyadoo qaar saamixeen baa la dili karaa oo masaladu waa masalo khilaafiya markay qaybi saamaxdo weli qisaastii ma baaqiba mise baaqi maaha baa masalo khilaafiya khilaafkaasina dee wuxuu keensanayaa shubhu noqonayaayo sidii qofkii markaa de wixii la isku khilaafsanaa sameeyey oo kale de waa tii aan xadka lagu qaadi jirin sida guurkii la isku khilaafsanaa iyo wixii lamidka ahaa marka halkaas ayaa maarata qisaastu ay kaga dhacaysaba lakin waa khilaaf de waxa weeyaan aan xoog lahayn khilaaf aan xoog lahayn weeyi saas daraaddeed waxba tixgelin iyo ictibaar male ninkanna waa la dilayaa oo waa la qisaasayaa marka waxaad haysataa imika saddex suuro suuradii nimanka qisaasta loo xukumay inay qisaastaan ay xaqa ulahaayeen laakiin midi degdegey halkaa maxaynu soo rajaxnay maya waa loo xukumay la qisaaso qisaasta baa laakiin kiinii qisaasi lahaa soo saara mid baa ka gaadhsiiyey halkaa waxaynu rajaxnay inaan kan dambe la dilay laakiin khilaaf ku jira iyadana lakin la dilay labada masalee dambe waa marka waa labada masale saamaxaadda ee marna aanu ogeyn in la saamaxay marna xukunkii uu ka hormaray labadaa jeer iyaga waxaynu rajaxnay in loo qisaasayo isagana la dilayo haddaba fa in qulnaa saddexda masaleba haddaynu nidhaahno yejibu haddaynu mid walba taynu ti aynu nidhaahno qisaastu way waajibaysaaba fa uqiida minhu haddii markaa loo dila kii dambe isagana la dilo wajabat idiyatu dee kii hore ila nin horu isagu dilay kii dambee dilayna waa tan loo dilaye kii hore mag baa ka waajibaysa de ilan isagu markii hore nin buu dilay soo ma isagiina waa la dilay kii dilayna waa loo dilay dee ila laba nin iyo nin isu dhici maayaane isagu waa keligii laba nin baana u maqan miduu hore u dilay iyo mid loo dilay kii hore ee uu isagu dilay mag ka waajibaysa weeyaan kii dambe isaga dilayna waa tan loo dilo labadan labadan waa isu dhacayaan kii horena magtiisii iyaa waajibaysa oo maca kan dambe la dilay uu soo gelayade kan dambe ee la dili doone saddexaad magtaa hore uu ka qeyb gelaya ilan qofku dhalay dhaalkiisa leeyahay ayaa ayaa la dilay soo arki maysid waa saas yani maalan laba inanoo walaalaa iyaa aabbahood nin dilay aabbihii la dilay dhaalkiisa iyagaala de labadii mid waa kan markaa isagii ku degdegayee dilay isagiina waynaga nidhi waa lagu waa lagu qisaasaya waa lagu dilaya inamadiina waa taa labadiinana mid baa la dilay magtii aabbaha dee labadii way u wada joogaanoo xataa kaa dhintay qaybtiisii waa dee loo qaadayaa ciddii markaa isaga dhaxalkiisa sii lahayd iyaa qaadanaysa saas wey wain qulnaa haddaynu nidhaahno laa yajibu kan dambe dili maayo oo loo qisaasi maayo waa sidii aynu masalada hore rajaxne faqad istawfa lmuqtasu xaqahu ninka ninka dilay ee isaga aan la dilayni isagu xaqiisii wuu qaatay wax magaho uu leeyahay isagu meeshaa ma jirto wawajaba liakhiihi nisfu diyati kan uu ka hor dhacay uu ka hor dilay ayaa mag xaq u yeelanaya isagu wuxuu leeyahay ninkiina waa layga dilay waxbana ma qaadanin siday macquul u tahay marka waxaa la leeyahay mag baad leedahay waxaa marka hadal imanayaa oo magtan yaa bixinaya ila ninkiiba la dili wa minman tu'khadu oo magtan yaa laga qaadi fiihi qowlaani buu ku yihi iyada lafteedana laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midig wuxuu leeyahay min akhiihi lmuqtasi kan walaalkii yahee dilay ninka ayuu leeyahay aniga dee igama kumaan wakiilan oo aniga dartaygumaa dila naftaadaad u dishay intaydiina waad baaba'satay dee haddaba aniga ninkii mar haddii aan qisaastii iseegtay magtii isii deetana wuxuu markaa isagii iyuu ka qaadan waa qowl wathaani qowlka labaad waa muctamadkee mayane min tarikati ljaani kii horee dilay isagana la dilay kaasi wixii uu ka tegey iyaa magta lagu leeyahay deetana isaga markaa wixii xoole ka tegay baa magtii laga qaaday oo waxaa su imanaysa ninkiina waa disheen xoolana waa qaadateen eese isu raacaysa mee dhib ma lehe waxaa laleeyahy wixii dheeraad ah kanaad ka qaadanaysa markii ila kani wuxuu qaadanaya isagu wixiisi kontonkiisii buu qaadanaya ninkan kontonkiisii markuu qaato ayaa deetana qoladaasi ay markaa kan u imanayaanoo kan ay kuleeyiin adigu horta maktab maxaad kulahayd intaasaad kulahayd soo maha intii aad kulahayd maa inta kala soo celi sidii mag dhamaystiran isaga kulahaadeen oo kale iyaa laga dhigayaa deetana kanay ka iyagu markaa ka ceshanaya marka xoolihii iyaga laga qaaday kan ka qaaday iyaguna xaggan iyuunbay ka soo ceshanayaan markaa de waxaa maxaa markaa faaida meesha ku jirta waa faaidaha ku jirta waxaa laga yaaba inuu kanisaboolba yahay ninka dilay ee qisaasta de way sugi u ila isagii kuleeyina xigta kuma lehe kana inuu xoole ka tegey de markaa way ka qaadan sidoo kale cagsigaa suuragala in markaa kani uu markaa waxa wey waxba aanu ka tegin jaanigu markaa de ninkani xoolama qaadanayo ilan kan walaalkii waba kuma lehe kaasuu kulahaa kiina xoole kama tegin waxba markaa ma ma helayo saasay noqonaysa wuxuu yihi wain kaana alqisaasu lisabiyin markaa eg markaa qolada e, warasada jaanigu jaaniga warasadiisu kan ku booday dilay waxay leeyihin adigu horta magta maxaad ku lahayd marka la eego hadduu ulus lahaa uluseyn bay ka qaadanaya haduu rubuc lahaa saddex rubuc bay ka qaadanaya oo waay ka waxaa laga soo qaadaya nin boqolkii halaad ba isagu wada qaatay markaasay deetana ka ceshanayaan intii uu xaqa ulahaa maahae intii kaleo dhan ka ceshanayaan hadhow iyagana markaa dadkii kale de xuquuqda ulahaa ayaa markaa kasoo doonanay saasoo kale noqonaysa wuxuu yihi wain kaana alqisaasu lisabiyin aw mactuuhin qisaasta cidda mutaysatay hadday tahay ilma yar ama qof aan maarata miyir qabin oo qof anuu maskaxaanu xanuunsanaya xubisa alqaatilu waa la xidhayaa qofka qaatilkaa xataa yabluga sabiyu ilaa uu qaangaarhayo kii yaraa wayufiiqa almactuuhu kii waalaana uu caafimaadayo macnaheed waxa weye dadkii warasada ahaa hadduu ku jiro qof aan mukalaf ahayn oo marfuuculqalama qisaastii la fulin maayo waa la xidhayaa ninkii markaa qaatilka ahaa xabsigaa la dhigayaa ilaa inta caruurteeda ay qaangaadhiso o weynaanayso xataa hadduu mid caloosha hooyadii ku jiri jiray ha dhasho markuu dhashana haddana ha weynaado shan iyo toban jir ha gaadho markaa kadib intaa ninkana intaa jeelkaa lagu haynayo hadduu dhintana waa nasiibo de haddana mag unba yeelanaya hadduu dhiman waayana shan iyo tobankaa sane kadib iyaa la soo joojinayaa laleeyahay adaa lagu sugayey miyaanu dilaa waa hadday intii kale yidhahda hala weeyaan lakin hadday kuwii waaweynaa qaar saamaxaan de markaa hadalma yaallo laakiin kuwii waaweynaa hadday isku raacaan in la dilo kaa yar baa la sugaya ninkana jeelkaa lagu haynaya markii uu markaa qaan gaado iyaa isagadi markaa wax la weydiiy kii waalaana waa saas oo kale laakiin qolyaha qaarkood waxay yidhahdeen de kii waalaa talow goormuu u miirsanaya isaga ilaa goormaa la sugi marka culimada qaarkood waxay yidhahdeen hadduu may-uus qof laga quustay hadduu yahay waxba la sugi maayo cidda ka mas-uulka ee weligiisa iyaa markaa go-aanka ka qaadanaysa wuxuu yihi sheekhu wain kaana sabiyu hadduu ilmaha yar yahay awil ilmactuuhu ama qofkan waarani faqiirayni laba faqiir hadday yihiin muxtaajayn oo uba baahan ilaa maa yunfaqu calayhimaa wax lagu nafaqeeyo jaaza liwaliyihimaa cidda ka mas-uulka weliyulmaalkooda waxa u banaan alcafwu cala diyadi inuu mag ku saamaxo waqiila qiil baa yidhi laa yajuuzu sabigii iyo mactuuhii hadday baahan yihiin oonay waxba haysan oy maktabo dani ugu jirto weligoodii xaaladaa xaq ma leeyahay inuu yidhaahdo waa saamaxay hala siiy mat maktaba kusa mag baan ku saamaxay qiil baa wuxuu leeyay may xaquma laha waayo weligoodu dee waxa weeyaan wixii ay hayaan inu maamulu mas-uul uga yahay laakiin qisaasta iyagaa xaq u lahaa markaa waa in la sugo oo kani xaq uma yeelanayo haddii nafaqadii aanay jirinna nafaqada baytulmaalkay kuleeyihin haddaana baytulmaalki jirinna mayaasiir almuslimiin muslimiinta kuwooda hodankaa iyaa laga maarata ay kuleeyihiin waxba loogama baahno in markaa xaqoodii qisaasta la seejiyo ilkaas saasuu leey laakiin muctamedku wuxuu leey qawlna wuxuu leeyahay sheekhu isagu rajaxay sheekhaa rajaxaye labaduba aq bay maarata uleeyiin labaduba awliyadoodu aq bay uleeyihin muctamedku u kala qaadaya oo wuxuu kala qaadayaa sabigii iyo iyo majnuunkii oo wuxuu leeyahay majnuunka sheekh waa weji aanu sheegin weeyaan wejigaa saddexaad ee muctamedkii kii majnuunka ahaa weligiisi wuu yeeli karaa sidaa laakiin kii sabiga ahaa weligiisu sidaa ma yeeli ma yeelayo maxaa yeelay dee majnuunku wakti la suga male laakiin kan sabiga wakti buu leeya la sugayo markaa labadii waa la kala qaaday haddaba wuxuu ku yihi wain waaba sabiyu hadduu ku boodo sabigu awil majnuun ama ka waalanayo faqatala aljaaniya ninkii aabihii dilay uu dilo ila wuu maqlayaa warka wuu la socda ninkan aabaha dilayda wuu la socdaa iyo sheekadu say u socoto hadduu ninkii kula baxsaduu markaa qudha ka jaro faqad qiila qiil baa wuxuu leeya yasiiru mustawfiyan xaqiisii uu fushaday ninkaasi oo markaa mag iyo waxba toona yeelan maayo wاlmadhabu madhabku waxa weeyaan lakin anahu laa yasiru mustawfiyan ninkani noqon maayo nin markaa wixiisii fushaday ma noqonayo lanahu laysa ahla listifa muctamedku markaa waa kan dambe ee madhabka ushaabku ka cadaray marka haddaba markay haddaba sidaasi dhacdo dee mag baa horta kii dhibka hore geystay ee iminka isagana la dilay mag baa lagu yeelanoo qatiilkii hore uu dilay magtiisii baa lagu leeyay kan waalana isagii dilayna isagana markaa waxa weeyaan diyo ayaa isagana lagu yeelanaya laakiin maaragtay waxa weeyaan dee diyo dhamaystiranoo uu kani ku yeelanayo iya iyaduna meesha imanaysa ila marka mustawfi kamaynaan dhigin dil maaragtay waxa weeyaan waxaynu ka dhignay inkastoon de khata ahayn camdu camdun baynu odhanaynaa amdu abiyi amdun waa laba qowl baa ku jiray hal camdu abiyi camdun aw huwa khaun sabiga camdigiisu ma camdiba mise waa khaa muctamadku waxa weya camdu abiyi camdun saas daraadeed makti isagaa lagu yeelanay caaqirada lagu yeelan maayo ilmaha yari wixii ogaanu dilo makti isagaa lagu yeelanay majnuunkuna waa la xukun haddaba waxay noqonaysaa markaa laba magood yaa la ysku yeelanaya kana mag lagu yeelan kiina mag baa isagana lagu yeelanaya wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wain qatala hadduu dilo man laa waaria lahu waxaasoo dhami wuxuu ahaa in qutila man lahu waari ba halkana wain qutila man laa waaria lahu haddii la dilo qof aan waari lahayn dhalaba cid maarata dad markaa dhaxal sugayaalaba aan lahayn cid dhaxashaaba aanay jirin dee markaa waxaa dhaxlaya baytulmaalkee marka waari khaasaa la sheegayaa jaaza lilimaami an yakhtasa dowladdii markaa waxay xaq u leedahay inay qisaas ku fuliso walahu an yacfuwa cala diyati waxaa kalu qaadiga ama xaq u leeyahay inuu maka qaado xaqii waxaa yeelanaya imaam muslimiin isagaa ama markaa maka qaadaya ama qisaas markaa dooranaya labadii khiyaar isagay u yaallaan markaa wuxuu eegayaa kolba muslimiinta maxaa u maslaxada hadduu markaa u arko maslaxadu inay maanta ku jirto in qisaastaa la fuliyo uu fulinaya hadduu maslaxada u arkay in mag laga qaadana magtiibu ka qaaday wainqaaca isbica rajulin hadduu midi nin gacanta ka gooyo faqaala deetana uu yidhaahdo cafawtu can hadihi ljinaayati jinaayadan waan saamaxay wamaa yaxduu minha wixii kale ee maaragtay waxa weeyaan dhibahee ka dha ka yimaadana saamaxaad weey fasarad markaasaa nabarkii baahay ila lkafi gacantii oo dhan buu ku baahay oo gacantiibaa go-day saqata damaanu fi lasbuci horta dee mak eh, mxuu ahaay eh, fartii uu saamaxay iyadu magdhow male ila waa kii saamaxay wawajaba diyatu baqiyati asaabici laakiin afartii faroodee kale magtoodii baa waajibaysa faryaradaasaa la gooy markaasuu yihi waad khaldantee waan iska kaa saamaxay farta iyo wixii ka yimaadee dambaba saamax baad iga tahay nabarkiibaa baahadoo gacantii o dhan ba in la gooy gacantii o dhan baa go saamaxaadu fartii unbay gaar ku tahay waxaan dib ka yimid wuxuu noqonayaa isqaau maa lam yajib wax weli waajibinba ayuu ridayo kaasina ma dhaco daynka aad igu yeelan doonto waan kaa saamaxay ee daynka aan kugu yeelan doono waan kaa saamaay ma asixi jirtay ma asixi jirin tanna waa sidii oo kale marka fartii unbaa saamaxadaasi ku gaar tahay intan kalena de hadduu iminka saamaxayo dib hau saamaxo haddii kalena xaqiisii ule wainsarad hadii markaa nabarkii uu kusii baaho ila nafsi naftiiba qudhiiba hadday u baxda nabarkii uu yii nabarkaana waan kaa saamaay wixii ka yimaadana waan kaa saamaxay horta saqaa alqisaasu qisaasi meeshaa ma jirayso maxaa yeelay qisaasta haddii qaybi dhacdo way iswada raacaysaa markaa fartii waa kii qisaasteedii saamaxay markaa qayb meeshii ka baxday markaa horta qisaasi iyadu ma jirayso wahal tasqutu diyatu magtii iyadu miyay waajibaysaa waaya miyay dhacaysaa miyay dhacaysaa magtii mise way waajibaysaa wuxuu yidhi faqad qiila waxaa la yidhi ina daalika arinkaasi wasiyatu lilqaatili waa dardaaran uu u dardaarmay ninkan isaga dilay wa fiihaa qowlaani laba qawl baa ku sugnaa alwasiya lilqaatil oo inagii hore kusoo marnay qaatilka hadii loo dardaarmo ninkii nabarka kuugeysa haddaa tirahda waan ku saamaxay xataa hadday saa nafteeda ku baxda saamax baad iga tahay waxay la mid noqonaysaa isagoo yidhi waar wuu qaldamay ninkii dilay ee nabarka u geystay isagio sii sakaraadaya uu yidhaahdo maxuu ahaayey gurigaasaan u dardaarmee siiya gurigii ma la siinayaa qaatilka mise la siin maayo laba qowlbaa aynu ku soo marnay muctamedkuna wuxuu ahaa way asaxaysa hadaba halkanna markuu yidhi fartaa iyo wixii ka yimaadba waan kaa saamaxay ee qudhiina ay baxday qawl baale ariiqaale waxa weeyaan waa sidii dardaarankaoo kale waa dardaaran un markaa nin magtii loo dardaarmay boqolkii halaadba in loo dardaarmay oo kale ayuunbay noqonaysaa de haddii markaa aynu tidhaahno waa ansax waxaa la eegun uluskii ma ka wada baxaysaa mise ka wada bixi mayso kaasi waa ariiq wa qiila waxaa kale oo la yidhi waa ariiqa rajaxane ama wejiga rajaxane huwa ibraaun maya sidani waa tani waa saamaxaad wey ma aha dardaaran maahe waa saamaxaad fa yasixu fii arshi lisbici markaa fartii ayuunbuu ku fulayaa walaa yasixu fi nafsi naftii ku fuli maayo fayajibu calayhi waxaa ku waajibi tiscatu acshaari diyati boqol kiiba sagaashan wey tiscatu acshaar waa sagaashan waa sagaal cushri sagaal cushri cushrigiiba waa toban cushrigiiba waa toban markay magtii boqol tahay markaa dee sagaal cushri waxay noqonayaan sagaashan marka waxaa dhacday uun tobankii farta tobankii farta unbaa meesha ka dhacaye intii kale way waajibaysaa sida muctamadkaa waa marka aanu isticmaalin lafdiga wasiyo laakiin hadduu lafdiga dardaaran ku dhawaaqo waan kuu dardaarmay yidhaahdo de markaa dardaaran caadiya noqonaysa lakin markuu ihahdo waan kaa saamaxay waan kaa dhaafay waan iska kaa daayey markuu sidaa yidhaahdo ibraagaasay noqonaysa sida rajaxan ee wasiya noqon mayso wuxuu yihi wain wajaba alqisaasu fi nafsi calaa rajuli famaata wain wajaba alqisaasu qisaasi hadday ku waajibto fi nafsi xaggii qudha ama nafta calaa rajulin nin baa qisaas nafeed lagu yeeshay famaata isagii aaba iska dhintayba jeelkii baaba ku dhintay aw fi arafi ama gacan baa lagu yeeshay qisaasteed iyo wax lamida fazaala arafu gacantii baa si allaba u go'day iyadoon la qisaasanin haye wajabat diyatu meeshaa mag baa ka waajibaysa lama odhanayo qisaastii ilaahay baa fuliyey lama odhanayo ama ninkiiba dhibay saasay ku odhan ninkii wax idinka dilayba dhimaye maxaad rabtaan de waxaanu rabnaa waxa weeyaan magtii haddaba laakin magta xaggee laga qaadaya isagu wii ka tegid haddaan waba ka tegin waa masalaam caairada waba laguma waa mag camdiye magta camdigu wahalke waa jaaniga tarikadiisabaa laga qaaday hadduu wa ka tegin darafkiina waa saas oo kale oo isagana dee jaanigii waabu nool yahay ilayne isaga ayaa la iska soo bixi haddaba gacan baad goysay gacantii adigana si alla kuu go-day waxaad iska soo bixinaysaa magtii markaa gacantii walaa yajuuzu ma banaana istiifaau lqisaasi qisaastii in la fushado ilaa bixadrati sulaan meel dawladdii joogta mooyaane dawladdii waa inay arrinta dabcan iyadii baa qaadaysa iyadii baa xukumaysa markii xukunkii uu dhaco ayaa markaa de waxa weeyaan idankii dawladda ama ciddii ka mas ka naaibka ahaydee dee arrintan uxil saarnayd ayaa markaa goobjoog ka ahaanaysa arrintiio iyada ayaa maaragtay horteeda lagu fushanayaa wa alayhi waxaa laga rabaa qofka suldaanka ama mas-uulka waxaa laga rabaa an yatafaqada inuu hubsado alaalata qalabka alatii yustawfaa biha la isticmaalayo lagu fushanayo seefta lagu dilayo in markaa dee la hubiyo seefba iyo wii de qofki ku dilay ba dee lagu dilayaa waxan inuu de waxa sidii kale uu yahay oo wax munaasiba yahay haddii seef ay tahay seefta inay oo qofkii aan lagu silcinaynin waa inuu hubiyo fain kaana man lahu lqisaasu haddaba qofkan qisaasta xaqa u leh hadduu yahay yuxsinu listiifaa mid isagu fushan karaya oo arrintii qaban karaya makanahu minhu isaga ayuu u tamkiinanaya ayuu markaa u suuro gelinaya isagu odhanayaa maarata fuli oo fusho waa haddii wixii qaban karayo waa awoodii leeyahay haddaan rasaasdiiba ridi karay ninka maalan oo kale hadday ahayd madaxa nin laga toogtay hadduu ah sidii ku dhintay halkii oo kale ka toogaa la odhanaya hadduu markaa nin gergerinayo qorigaba ridi karanaynin yahay dee iska tag baa la adu qof kala keenso oo waxaan garanaya wain lam yuxsin haddaanu aqoon waa kan umira bitawkiili cid dirsaa laleeyahy wakiilo cid markaa kuu fulisa wain lam yuujad haddii aan la helin man yatatawacu cid bilaash ku disha la yihi wakiilo iyuu yihi war ii dilay yaa ii iska bixinaysaa baa la ma jire istujira kiradii waxaa laga bixinaya haddaba min khumusi lkhumusi bangiga dowladdaa bixinaysa khumusulkhumuski khumuskii masaalixda ee danta guud loogu talagalay khumusulkhumuskii haniimada dee iyo kamidkaa iyo faya iyo masaalixdi ad maalkii danta guud baa loo jeeda maalulmasaalix maalkii danta guud iyaa laga bixinaya fain lam yakun haddaanu kaasina jirin istujira min maaliiljaani ka la dilayo iyaa la leeyahay bixi kan jaanigaa ah ee dhibka geystay ee la dilaya leeka ku dilaya maaragtay ujradiisa ama ka gacanta ku goynaya ujradiisa soo bixi waayahay taasi markaa waa xaggii naftii weeyaan xaggii naftii weeyaan ama hadday tahay xubnaha way noo iman wuxuu yihi wain wajaba alqisaasu qisaastii hadday ku waajibto calaa xaamilin gabadh uur lam yustawfa qisaastii la fushan maayo xataa ay u oo watasqiya lwalada libaa weliba ilmaha ay jaqsiinayso dambarka oo dambarka ilmuhu kama maarmaan la laa yaciishu biduunihi bay yidhahda waana wakti kooban inta dambarku weliba intaasoo keliya maahe wayastagniyaa canhaa uu ka maarmayo bilabani ayrihaa aan caano kale uu kaga maarmayo markaas umbaa laga fushan inta kahorse laga fushan maayo dee qisadii markaa gabadhii haamidyada ahayde xadkii zinada yaa rasuul allah iga oog tiri waa tii markaas sidaasoo kale loo diray qisaastiina waa lamid mida kale waxaa ka dhalanaysa in laba jinaayo dee maaragtay waxa weeyaan meeshi qisaastii iyo jinaayo kale oo de ilmahan yar waxbuu geysanin layn in isagiina jinaayo loo geystaa ka dhalan fa in idacat ilxaml gabadhii qisaastu ku waajibtay hadday uur sheegato barkaad waxna aan loo hay faqad qiila qiil baa yihi yuqbalu qawlaha waa sida saxiixa waa la aqbalaya waayo de waxa weeyaan Eh, walaa yaxilu lahuna an yaktubna maa khalaq allahu fi arxaamihina in kuna yumina bilahi walyawm akhir waa wixii markaa iyada lagu aaminay markaa yaan markaa inaga waxbaba inooga muuqanin caloosheede waa sugaynaayo waa maaragtay eh, waa la rumaysanaya haddii wixii uu suuragal dee yahay waaya wuxuu yihi waqiila qiil baa wuxuu leeyahay laa yuqbalu qawluhaa qowlkeeda la aqbali maayo xataa tuqiima albayinata bilxamli ilaa ay markhaati ama caddayn keento sheegaya markaa calaamadihii uurka ila dee cidina ma arkaysa ilma caloosha ku jire laakiin dee calaamadihii iyo baaritaanadii iyo waxyaalihii iyo wixii maarata la cuskanayay iyaa markaa lagu hubinay haddii xataa baaritaanka waxba soo saari waayo daahir kalaamka fuqahadu waxa weeyaan in la sugayo waa dhici kartaa inay wax si noqdeen bal waa la sugaya waa la hubinay fain iqtusa minhaa haddii laga goosto fatalifa aljaniinu ilmihii yaraa uu sidaa ku dhinto fatalifa aljaniinu min alqisaasi qisaastii uu markaa ilmihii yaraa ku dhinto wajaba damaanuhu dee maqdhow baa ka waajibaya damaankii janiinka markaa dee qurada ahaa ama shantii halaad ayaa waajibaysa fain kaana sulطaanu qaadigu hadduu ahaa calima facalayhi damaanuhu isagaa bixinaya wuu ogaa inay uur leedahay markaasuu haddana xukumay markaa waxaa la leeyahay qaadiga ayaa bixinaya magdhowga marka waxay han walow maca cilmi lwaliyi bihi ayda hadduu doono kan fushanayaana haba haba ogaado saasay leeyihi waaya meel markaa malaha baxi ka banaan idin kana mubaashir markaa noqonaye in dee mubaashirka la xoog yeelay ahayd laakiin haddana saasay leeyihiino xoogaa qaadigii bay ku adkaynayaanay leeyihin adigiioo og gabadh inay uur leedahay inaad haddana hala dila tiraahdo waa idabdaro marka isaga ayaa laga qaadaya magdhowga wain lam yaclam bi haddii aanu qaadigu ogeyn wacalima alweliyu daalika laakiin weliyu demku uu ogaa kan fushanayaa wuu ogaa fa calayhi damaanu de markaa isaga ayaa magdhowgii janiinka isagaa lagu yeelanaya wain lam yaclam waaxidu minhumaa labada midnaba haddaanu ogeyn faqad qiila al alimaami qiil baa wuxuu leeyahay waayahay waa muctamadkiiye imaamka ayaa oo yani qaadiga ah ayaa bixinaya magdhowga maxaa yeelay isagaa laga rabay baaritaan inuu sameeyo ila weligu isago wama baaraya isagu fusho unbaa lagu fushanayaa manuu ogeyn gabadhan inay leedahay kanaa la rabay qaadiganaa la rabay intaanu xugan ku dhawaaqin ama markuu ku dhawaaqayba intii aan markaa fulintii aanay dhicin inuu de wax iska hubiyo wa qiila qiil baale cala lweliy mee weligaa lagu leeyahay maxaa yeeley isagaa mubaashira waayahay de waxay hadda xaaladii ay labaduba ogaayeen cala alaqal inay wajhaynkan geliyaan laakiin in xataa aan meeshaa lagu sheegin nadar baa ku sugan wuxuu yihi wain qaatala waai wain qatala waaxidu jamaacatan midi hadduu koox dilo aw qaطaca cudwan min jamaacatin ama uu koox xubin ka gooyo waaya mid walba xubin buu ka jaray ama dhowr qof buu dilay waani kala dambeeye uqiida bilawali kii horaa loo qisaas ninbuu midigta ka jaray haddana mid kale midigta ka jaray haddana mid kale midigta ka jaray saddexdiiba midig bay wada haystaan imise midig buu leeyahy isagu dee midig keliguu leeyahay mid waliba midig buu doonaya haddaba midigtiisa kee loo goyn kii u horeeyey qof buu dilay haddana mid labaad buu dilay haddana mid saddexaad buu dilay haddana mid afraad buu dilay mid waliba qur u bixiyuu doonaya markaa kuwa awliyadoodii de isagiina naf keliyaa ku jirta markuu uraa la dilaya kii u horreeyey baa loo dilaya dadkii kalena waukid waukhidat idiyatu lilbaaqiin dadka intii kalena mag bay dambe mag marka macnaheedu ma haddaad toban nin disho in adigana lagu dilayo o la ohanayo khalaas waa loo dilay waxaas ma shaqaynayaan kolkaad adig kolkuu yahay tobanku hadday iyagu dambiilayaasha yihiin ninkaa ka qaad ninkaa maaratay waba ka qaadisa way udhigmaan way isu dhigmaan baa la odhanaya laakiin marka ay majni calayhigu uu badan yahay jaanigu mid qurun buu udhigmaa waa saas wuxuu yihi fain qatalahum hadduu laayo wa qaacahum ama uu gacmaha ka wada gooyo dufcatan hal mar garan maayo de wuxuu haystay afar nin buu de malaha intuu soo qabtay askartiisi iyo isticmaalay halkaa midigta soo wada saar soo wada saareen bu hal mar uu markaa waxa weeyaan seefta kaga wada jaray mar quru ku wada dhuftay aw ashkalal xaalo ama waa la kala garan waayey say u kala horreeyeen uqrica baynahum waa loo qori tuuri deetana kii qorigiisu soo baxo iyaa dee markaa waxa weeyaan qisaastii fushan intii kalena mag bay yeelanaya haddaba wuxuu yihi fain badela waaxidu hadduu midi degdego kii qorigiisu soo baxay maaha mid kale hadduu soo degdego ka goosto ama uu dilo ama kii ugu horreeyey maaha markii la kala horreeyey kuwii dambe mid kamid a ah ayaa ku booday oo ninkii dilay faqatalahu wuu dilay masalada hore aw qaacahu ama markay xubinta tahay wuu maarata wuxuu gooyey gacantii faqad istawfaa xaqahu ninkaasi xaqiisii unbuu oofsaday wawajabat idiyatu lilbaaqina kuwa kalena mag bay leeyihiin meeshan iyada qisaasi iman mayso in isagana la yidhahda ha loo qisaasa meeshan iyada ma imanayso waayo ninkan qudhiisoo dhamaystira wule ninkan wa xaqiisii ka badan buu la mid maaha masaladii markii laba ay dhaxalka wada lahaayeen ee uu midig ku booduu dilay ilan kaa markaa waxaynu lahayn keligaa xaqa qatliga melihi qatli dhammaystiran keligaa melihi ninkani markuu kugu soo biiro iyaad ninkan qudhiisa xaq u yeelanaysa laakiin keligaa qudha maad lahayn laakiin imika halkan kaasina qudhi oo dhan buu leeyahay kana wuu leeyahay kana wuu leeyahy kana wuu leeyahy markaa kan dilayba wuxuu xaq u lahaa unbuu dilay saasaa la odhanaya waayahay wuxuu yihi wain qatala hadduu qof dilo wartada haddana uu ridoobo qofna waa dilay waanuu ridoobi imise dil baa ku waajibay de qisaasina way waajibtay xadkii ridaduna wuu waajibay aw qaca ama qof gacanta midig gooyey wa saraqa markaasuu haddana waxaday meeshaana dee laba qaci baa lagu yeeshay uqiida lilaadami xaqa aadamaha horta ayaa qisaasti qisaasti la samaynaya oo xaqa aadamaha la hormarinaya xuquuq اllahi mabniyatu calى اmusaamaxa bay yidhahdeen fuqahadu marka xaqii aadamaha ayaa la horreysiin wadakala fiihi way iska soo dhexgeli un xadu ridati wasariqa xadkii ridada iyo xadkii xatooyaduna halkaasuu iska hoosgelaya ama dee yani waa iska dhacaya waaya wuxuu yihi wainqaaca yada rajulin hadduu nin gacanta ka gooyey uma qatalahu haddana uu dilay waa ariiqadii markaa qaabkii loo qisaasayba hadda laga hadlaya sidee loo qisaasta wuxuu yihi quica horta isagana gacantaa la jari ama uma qutila kadibna waa la dili waa maxay alqisaas ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatl alqisaas waxa waa atatabuc walmumaahala waa isku mid noqosho iyo in sidii loo raaca wixii uu sameeyo kale la sameeyo wa in caaqabtum facaaqibuu bimili ma cuuqibtum bih faman ictadaa calaykum factaduu calayh bimili ma ctadaa calaykum saas weeyaan marka gacantii baa la goyn haddana waa la dili siduu u dilay o kale wainqaacahu hadduu gacanta gooyo famaata minhu deetana oo nabarkii u dhintay quicad yadu isagana gacantaa la jari fain maata hadduu u dhinto warku waa dhan yahay wailaa hadduu dhiman waayu bogsado qutila markaasaa markaa seef qoorta lagaga goynaya ilalama daynayo wainqaaca yada rajulin hadduu nin gacanta ka gooye min adiraaci halkaa dhudhunka ayuu ka gooye aw ajaafahu ama maaragtay jaaifadii nabarkii markaa dee gudaha gelayay aloosha tegay jaaifadiibu markaa dhaawac jaa jaaifabuu dhaawacay fa maata markaasuu nabarkii u dhintay fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyahay yuqtalu bisayfi sayf unbaa lagu dili oo maxaa saa loo yidhi dee marka hore qofka halkaa dhudhunka kaa gooyey halkan qisaas ma ka suuragal ma may qisaasu halkan ka suuragal ma waa lafu jabtay laf jabtayna qisaas ka suuragal may ahay jaaifadu waa nabarkaa gudaha gelayo iyaduna way noqon doontaa mag un qisaas male markaa maadaama ay nabar jaa ahayd oo nabarkani aanu sidiisa nabar qisaas ula ahayn qisaastii halkan noqon maysa nabarkii oo kale noqon mayse seeftii unbay noqonaysaa mumaahaladii iyaan suuragal ahayn buu qowlkaasi leeyay minhaajku waa kuu rajaxay laakiin muctamed maaha waa meelaha minhaajka la daciifiyey weeyaan waani qowlka labaad waa muctamedkii yujraxu kamaa jaraxa hor sidii u dhaawacay baa loo dhaawacaya halkii ka abiyaa laga abinaya oo soo nigii abinta diidanayn dee waxaynu diidanay waa markaan qudhaba la bixin makana waynu dilaynaabe nin markaa naftuba ay baxayso waxa weeyaan sida ugu dhow ee nafta loo bixinayaa loo bixinayaa laakiin taynu diidanayn waxay ahayd qofkii noolaanayay ayaynu lahayn wixii uu sameeyey dhib ka weyn yaan loo geysan taasaynu ka ilaalinayn yujraxu kamaa jaraxa siduu u loo dhaawici fa in maanta hadduu dhinto warku waa dhan yahay wailaa haddii uu dhiman waayana qutila marka dambe seef baa lagu dil waman qatala bisayfi qofkii seef wax ku dila aw isixri ama sixir ku dila lam yuqtal ilaa bisayfi ka hadda isaga baa lagu dili hadduu seef wax ku dilay isagana seefun baa lagu dili waa qisaas diade hadduu sixir ku dilayna de sixirkii waa xaaraan isagana saaxir baynu u keenaynaa lama odhanayo waxaa la samayn seefun baa lagu dilaya wain qatala biliwaad haddii uu liwaad ku dilay camal qowmi luudki shaqadii reer luud yani xaggii dambe uga tago saasuu ku dilay qofki aw saqyi lkhamri ama khamri buu ku waraabiyey uu waraabiyey uu waraabiyey uu ku waday uu ku waday uu ku waday ilaa naftu ka baxaysay isagana ma khamrigaa lagu kaxeeyaa la may lama odhanayo faqad qiila qiil baa wuxuu leey muctamadke yuqtalu bisayfi seef baa lagu dilayaa maxaa yeelay waxa uu isagu dhibka ku geystay waa wax xaaraana inaguna waxaa xaaraanta ah la sameeyo dee odhan mayno markaa seef baa lagu dilaya muctamadka wey wa qiila waxaa la yidhi waa qowl laga rajaxan yahay yucmalu waxaa la samayni fi liwaadi masaladii liwaadka waxaa la samayn milu dakari bay wax markaa u eg xubinkii taranka oo min alkhashabi loox loox baa la qoraya deetana markaasaa deetana de aggi dibi lagaga wadaya ilaa inta isaguna markaa ku dhimanayo fa yuqtalu bihi kaasaa lagu dilayaa oo lagu wadayaa buu yihi wa fi lkamri masalada khamrigana yusqal maa biyo ayaa lagu wadayaa la waraabinaya fa yuqtalu bihi markaasaa deetantaa lagu dilayaa ayuu kaasina leeyahay laakin waxaan leenahay waxaani waa wax kale wixii markaa isagu sameeyo kale laguma samayn karo kol haddaan la samayn karin seeftii baa lagu dilaya wuxuu yihi wain araqa haddii uu biyo ku hafiyey aw xaraqa ama uu gubay aw qatala bilkhashabi ama uu loox ku dilay aw ilxajari ama uu dhagax ku dilay falahu qofkii waxaa u banaan weliyu damka ahaa an yaqtulahu bisayfi inuu seef ku dilo way u banaantoode waa sidii raaxada badnayd walahu waxaa kaloo u furan an yafcala bihi mila maa facala siduu isaguba sameeye lagu sameeyo oo da kuwii horenu ataa soo lahayn gacanta inta la gooyo ayaa haddana saas la hahaynba in gacantii intuu iska daayo uu ka gooyo oo marka horeba uu seef ku fushado way u banaan tahay markaa dhammaan qisaas oo dhan in seef lagu fushadaa mar walba way furan sidii uu sameeyey haddaanay xaaraan ahaynna in lagu sameeyaana iyaduna xaq baa loo leeyay fain facala bi hadduu ku sameeyo daalika arrinkaa hadduu ku sameeyo wixuu sameeyo kale ku sameeyo falam yamut u dhiman waayo hadaba biyihii buu ku qarqiyey waa qaraqmi waayo dabkii iyo wixii oo haddana uu kasoo dhex baxaa markaa intii wiii uu rido kale waa lagu sameeyey wixii uu sameeyo kale waa lagu sameeyey intii markaa int isaga weydili weyde falam y fafiihi qawlan laba qowl baa kusugan axaduma waa muctamadkii yuqtalu bisayfi seef baa lagu dilayaa waayo wixii intaa ka badan de waxa weeyaan waxay noqonaysaa de wax aanu samayn lagu sameeyo factaduu caley bimili ma ctada calaykum marka haddii ninkan uu berkada saa ugu dhex riday deetana markii uu ku dhex rido muquuray uu ninkii ugu dhintay isagiina lagu dhex oo uu haddana waxa weeyaan ka soo booday de wixii uu sameeyey waa lagu sameeyey dhiman waa hadda seef baa lagu dilay wahaani qowlka labaad wuxuu leey yukararu caley lagu celinaya milu maa facala wixii uu sameeyo kalea lagu celi ilaa an yamuuta ka dhimanayo ilaa fi ljaaifati hadday masaladu jaa'ifa ahayd mooyaane oo nabarkii jaaifada hadduu ahaa dee jaaifo labaad lagu dhigi maayo waqaci arafi iyo xubinkii la gooyi taasi iyada de waa inagii soo marnay haddii gacantii marka la gooyo hadduu dhiman waayo u bogsado gacanta kalea lagu jaraya lama odhanayo marka waxaan leeahay waxyaalaha tusinaya tan jaaifadii qadc darafku soo reebayo unbay kuwan kale lamidii bale waxdhanba soo reebo waxaad tidhahdaa kol haddii intii lagu sameeyey uu ku dhiman waayo seefun baa lagu dilay wuxuu yihi waman wajaba lahu lqisaasu fi arafi qofkii qisaas xubneed yeesha xubin qisaasteed qofkii yeesha ustuxiba lahu waxaa u wanaagsan anlaa yacjala inaanu ku degdegin fi lqisaasi qisaasta xataa yandabila ilaa intuu bogsanayo haddaad xubin qisaasteed yeelato waxa fiican ilaa inta xubinkii uu bogsanayo inaanad qisaastii fushanin waayo waxaaba dhici karta inay dee qudhuba sidaa ku baxdo oo arrinta ay naf isu bedeshaba marka inaan qisaastii xubinka la fulinin ilaa intuu bogsanayo iyaa fiican markuu bogsado khalaas warkuu cadda oo dhamaaday halkaasaa markaa lagu qisaasanaya fain araada hadduu markaa dee ka hore isaga sii qisaastana way banaan tahay fain araada hadduu doono alcafwa minhu inuu saamaxo xubinkii aan bogsanin cala diyati mag inuu ku saamaxo mag qaata hadduu doono xubinkii oo bogsanba qabla lindimaali bogsashada ka hor fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leey juusu way iska banaan tahay ilan hadhow hadduu bogsadaba way banaanayda wuu soo qadintay uun markaa dhibaato ma laha buu kaasi leeyahy wathaanika labaad oo muctamadka laa waxaani intuu noqonaya lamaba garanayo inta uu noqonayo lamaba garanayo ilaa uu bogsado markuu bogsado ee ku istaago iyaynu garanay wixii waajibay waxa uu noqday halkuu ku joogsaday gacan baa la gooyey gacantu konton halaad way tahay laakiin ma garanayno si ay wax noqon doonaan waxaa laga yaabaa in kafkaasi marka dambe ay haddana waxa weyaan ilaa ta'aakul inuu dhaco oo waxyaalo kale ay markaa sii gaadhaan baa dhici karta markaa lama odhanayo maaragtay waxa weeyaan waa sax inuu markaa qaata wuxuu yihi waman iqtasa qofkii goostay fi arafi xubinkii fasara ama uma sara labada nusaba fasaraa ilaa nafsi ljaani deetana ay ku baahday ilaa qudhii tagtay ee qudhii baxday qudhii jaaniga weeyaan nin baa nin gacan ka gooyey kolkaasu deetana qisaastay isagoon bogsan buu yihi halai qisaaso gacantiisa halaigooyo waa loo gooye deetana jaanigii baa nabarkii udhintay kii dhibka geystay maaratay maaragtay eh, eh, eedaysanaha ahaa iyaaba u dhintay nabarkii kii kaloo weli nool lam yajib damaanu siraayati kii kalena haduu dan iska bogsadayba qudhiisaasi waa hadur waa ka soo qaad male alaqu qatalahu waa kii la yihi weeyaan alaqu qatalahu xaqaa dilay baa la yihi waayahay wuxuu yihi wain iqtusa fi araf haddii mar ama wain iqtasa fi araf haddii uu arafkii markaa qisaas u goosto uma saraa ilaa nafsi lmajniyi calayh markaasaa haddana kii dhibanaha ahaa qudhiisii baxday eeg oo aan bogsan gacantii la gooyey oo aan bogsan ayuu la ii waa la jaray dhibanihiibaa naftii ka baxdayba qisaastii gacantana wuu qaatay waxay naftu uga baxdayna waa nabarkii uma markaasa haddana kadib haddana ilaa nafsiljaani kii markaa maaragtay waxa weeyaan dhagarqabaha ahaana isag isna nabarkii ayuu isaguna udhintay laakiin goormuu dhintay kii maaragtay uu dhibka ugeys dhibanaha dabadiibuu dhintay faqad istawfaa xaqa waa laysu tuuraya de waa dhamaata warku gacan buu gooyey waa laga gooyey wuu u dhintay wuu u dhintay warku wuu dhayi laakiin wain saraa buu ku yidhi haddii ay markaa ay siraayadii ku dhacdo oo nabarkii uu gaadho ilaa nafsiljaani qudhii dhagarqabaha ama dhibgeystaha hadii naftiisi ay horbaxdo uma saraa ilaa nafsilmajniyi calayh dhibanihiina uu ka dambeeyo oo ka daba dhinto oo nabarkii isna uu u dhinto faqad qiila qiil baale takuunu siraayatu qisaasa dee waxa u dhimashada nabarka loo dhintay waa laysu tuurayaa iyadana kii doonaabaha horeeye ila mid waliba nabarkii kana nabarkii dhibka ahaabuu ayuu udhintay jinaayada ahaa kana qisaastiibuu u dhintay de waa caadi waa isgoosteen saasuu qiil leeyahay walmadhabu lakin madhabku waxa weeye ana siraayata hadarun siraayada jaanigu weeyaan kan maaragtay dambiilaha ah siraayadiisu isaga waa hadur wayajibu waxa waajibi nisfu diyati magbarhkeed fii tarikati lqaatili ayaa kaa markaa dambiilaha ah tarikadiisii lagu yeelanay oo maxaa halkan sida loo yidhi dee waxaa la yidhi jaanigii isagiiaba hor dhintaye qisaastu miyay ka horeysaa dhibka gefka dee kama horeysa qisaastu qisaastaa dambaysa imika isaga qudhiisiibaa horbaxday markaa qudhiisa baxday meeshan ma aha baa la yidhi qisaas ilaniadiibaaba horreysay markaa qudhan dambe ee baxday waxba lagama dambeysi kol haddaan waxba laga dambaysiinin waxaa la doonayaa markaa magteedii baa la doonaya wuxuu yihi wain qalaca haddii uu fujiyo sina ma sina sagiirin ilmo yar maaragtay iligii oo lam yuskar aan ilkuhu usoo ilkuhu ka dhicin intu ilkuhu ka daateen aanay usoo bixin ilmo yaroo aan ilkihii dambe usoo bixin ayuu ilkihii hore maxaynu dhahnaa ilkaha hore inagu magac maynu unaqaanaa haba uma naqaano ya kuwa hore kuwa hore maxaa la yidhahda ilkacaanood iyo ma aqaan alasnaan allabaniya carabta qaarkood ba saas yihah kuwaa hore haddaba kuwii hore oo aan wali ka dhicin ayuu ili ka riday ili kuwii hore ah ee dhici jiraya iyuu riday de qisaas lam yajuz ma banaano an yuqtasa in qisaas meeshaa la keeno ilan iligani wuu iska soo baxayaa xataa yuyasa ilaa laga quusto min nabaatiha inay soo baxayso iligaas inuu dib u soo baxayo hadii laga quusto ayuunbaa markaa isagana kiisii laga ridi laakiin kol haddii iligan iligii soo bixi jiray uu yahay waa la sugayaa waxba kama waajibayaan magina ka waajibi mayso qisaasina ka waajibi mayso ciyaalki ilkaa iska daadinayo kale waa iska sidaasu ilan ciyalki hadday ilkaa iska daadiyaan way isku yeelanayaan maktii kuwaagan yar dhashay markuu midkii kale ilkaha ka daadiyo waxaa biniaadamkaa inaad tirado yar ulayso arrintu kagama dhama hadhow markay waaweynaadan laga saamixin kii iliga ka riday inu hahdo iligeed iga riday de aan iisoo bixi ilkihii dambe yihiin ilkihii dambe mid kamida ka riday dee qisaasi ma jirayse laakiin dambe agtiibuu kuleya shan halaad buu kuleeyahy kan ilka ka riday wuxuu yihi wain wajaba lahu lqisaasu qisaastii hadday ugu waajibto fil cayni isha waaya bilqalci oo ay noqoto markaa in la fujiyo lasoo fujiyo isha gebigeedaba oo isaga ka soo riday marka in isaga ka soo rido aq u yeeshay lam yumakkan loo suuro loo loo markaa tamkiirin maayo oo loo suuro gelin maayo min alistiifaai ay binafsihi inuu isagu fushado bal yu'maru waxaa la farayaa bitawkiili in fiihi inuu wakiisho wakiil dirto wa yuqlacu bilisbici marka fartaa lagu soo saaray haduu isagu marka hore farta kusoo saaray wixii da kusoo saara lagu soo saariye wixii isagu uu kusoo saaray ayaa lagu soo saariye laakiin wuxuu halkan inoo sheegayaa xubnaha xubnaha hadday arrintu nafta tahay weliyudamku isaga ayaa xaq wale inuu dilo kii markaa dhagarqabaha ahaa laakiin markay xubnaha tahay dhibanaha lama odhanayo adigu fusho waayo dee ciil qabaayo inuu markaa sii cadaabo iyaa laga baqaya markaa waxaa la odhanayaa qof kale arrintan iyadaa u dirso wixii adraaftaa ah. wuxuu yihi wain kaana latamahu haddii uu ahaa mid markaa ninka dhirbaaxay xataa dahaba daw-u ilaa uu indhabeelay fucila oo yani waxa weya yani araggii ka tegey ama ilaha ka tagay ama labadaha ka tagay fucila bihi milu dalika sidii o kalea loo dhirbaaxi deetana fa in lam yadhabi daw haddii araggii tegi waayo wa amkana ay suurowdo an an yudhaba daw in la tagsiiyo aragga min gayri an yumasa ama an tumasa alxadaqatu iyada oo aan la taabanin isha isha iyadoo aan la taaban haddii ay suuro gasho in markaa araggii laga siibo fucila markaa waa la samayn de waxaa aragga ka tuurayo oo inaga nidhi waa in wax loos lagu soo dhaweeyo wax la kululeeyey oo kale wuxuu yidhi wain lam yumkin hadday taasi suuroobi weydo in ishii lasoo rido mooyaane si kaloo araggii loo tagsiiyaa haddaanu jirin ukhidati diyatu mag baa loo baydhaya ila ninkan xaqiisii wax ka badan inuu qaato loo ogolaan maayo isaga ishiisio qurux badan baa meesha ku taalla quruxdii baa baaqi u marka in kan la yihahdo foolxumo meeshii waxa weeyaan ishii ka soo tuur hadhow toole tucaagaba ha loo geliyay shakaasina ma soconayso waaya wuxuu yihi wain wajaba lahu lqisaasu fi lyamiini maslatu dahsha halkan ka bilaabmaysa oo inagu soo dhowr suura ay leedahay waa iska sahlantah insha allahu wuxuu yihi wain wajaba lahu lqisaasu fi lyamiini haddii gacanta midig uu xaq u yeesho in markaa uu qisaasto faqaala deetana uu yihaahdo akhrij yamiinaka soo bixi midigta buu yihi faakhraj alyasaara bidixdii buu deetana usoo saaray camdan isagoo ku talagalay u kasay ogna in aanay ka gudaynin ilan midigtii bidixdu ka gudi mayse soo saar midigta bu markaasuu bidixdii udhiibay faqaacaha markaasuu kiilo la booday horta lam tujziu kama gudayso camaa calayhi qisaastii lagu lahaa midigta ahayd tani bedelkeeda ma dhacayso oo bedelka ma noqonayso ila laba gacmood oo kala duwan weeyaan ayra anahu hase ahaatee laa yuqtasu minhu fi lyamiini midigtii isla imika laga goosan maayo xataa tandamila almaqtuucatu ilaa ay tii bidixdee la gooyey bogsanayso ilan labada nabar halis bay keenayaan inuu dhintaa marka ilaa ay tani bogsato tan hadda laga goosan maayo waayahay haddaba ninkii de ka gooyey waxma lagu leeyahay waxba laguma le kol hadduu kani ku talagalay in la gooyo isagiioo og inaanay ka gudaynin wuu ogaa inay bidix tahay inaanay ka gudaynin wuu ogaa isagaana usoo saaray isagaa ibaaxeeyey baa l isagaa baneeyey waxay ka dhigan tahay un nin intuu gacantiisa kusoo bixi ku yidhi iga goo de haddaad ka goyso waxba kuguma le wain qaala hadduu yidhaahdo facaltu daalika khalatan ma bidix bay ahayd midigtii baan mooday hadduu yidhaahdo kumeen baraaruginba inay bidixdii tahayba hadduu yidhaahdo aw dannan anahu yujziu ama uu yidhaahdo miyaana igaga filayn waxaan moodayey tii aan usoo bixiyaaba inay ku filan tahayoo midigta haba noqotee laakiin bidixda lafteeda hadduu iga goosto inay sidaa ku gudayso iyaan moodayey hadduu yidhaahdo aw amaba se uu yidhi danantu waxaan mooday annahu alaba mini lyasaara ma midig buu igu yihi inuu bidixda soo saari yidhaabaan moodaye saasuu yihi waa imse suuro halkaasina saddex suuro nadarta intaa kuma joogsanayse saddexdan suuro waad eegi fi lmuqtasi ninka goostay ayaad eegi deetana laba xaalo isaguna yeelani fain qaaca hadduu gooyey wa huwa jaahilun isagoo aan ogeyn arrinta in bidix loo soo saarayba muu arkaynin ama isaga laftiisu wuxuu mooday inay gudayso inay gudayso ayuu moodayay falaa qisaasa alayhi isagii la qisaasi maayo oo la odhan maayo bidix baad goysay xaqdaraad ku goysay kani cudurdaar buu lahaayoo ismuu dareemino dahshaa ku dhacday maslatu dahsha baa la yihahda wuu dawaqo soo saartayo bidixdunbuu soo saaray ilan waa qof la qisaasayo warwar iyo maaratay waa waa warwarsan yahay marka de waxaa leeyahay haddii adigu markaa adiguna haddii markaa kana uu jaahil ahaa waxaa laleeyahy adiguna jaahil baad ahaydoo waa loo cudur daaray fain qataca wahuwa jaahilun falaa qisaasa caleyh la qisaasi maayo laakin watajibu caleyhi diyatu de waxay noqonayaa qaci khaaa buu noqonayaa jinaayo khaaa ay noqonaysaa mag baa lagu yeela magtii gacanta bidixda waqiila qiil baa yidhi laa tajibu waajibi mayso ninkan isagaa soo saaray laakin waaa laleeyaha soo saaray de isaga cudurdaar buu lahaa cudurdaar buu laha cudurdaar lahaa oo uu moodayo inay kaga filan wixii laga doonayey ama oon maarata midigtiiba moodayy aanu markaa waba ka dareemin ama uu ku mooday soo saartini macduur weeyaan halkaa markaa saddexdaa suuro saddexdaa suuro xaalatljahliga mag baa waajibi qisaasna laguma le wainqaaca hadduu kan goosanayaa gooyey wahuwa caalimun isagoo og waxaa lasoo saaray bidix inay tahay inaanay gudayna og falmadhabu madhab waxa weeye annahu laa qisaasa calayhi qisaas inaan lagu lahayn wa qiila waxaa kaloo la yidhi mayna yajibu qisaastu way waajibi halkan waa saddex suuro oo kale de xaalatljahligi saddex suura ahayd soo ma ilan saddexdaasaa labadan lagu kala dhufanayaa jahligiiyo cilmigi lagu kala dhufanaya lix bay noqonaysa saddexdaa suuree hore qisaasi ma jirina magtaa laysku haystay saddexdan suuree dambana waxaa laysku haystaa qisaastii qisaastiina sheekh wuxuu ku yidhi muctamadku waa inaanay waajibayn iyadana waayo soo saaridda ninkani uu soo saaray iyaa waxay u eg tahay ibaaxadii oo kale marka halkaasaa shubhu ay ka imanaysaa in aan inuu ninkay ibaaxeeyey oo kale wixii uu idmay oo kale wax la idmay oo kale iyay u ekaatay halkaasay markaa shubaha ka timid sidaa daraadeed iyadana markaa lagu yeelan maayo qisaas kor haddaan qisaas la yeelan maxaa la yeelan dee makti baa la yeelan iyado hadal male marka halka tan dambe makti iyaa markaa imanaysa halkaa waxaad ku haysaa suuro hore iyo lix dambe toddoba suuradood baad haysata ilantii hore ee ahayd markii uu da ku talagalay kii mutacamidka ah ee ku talagalay in bidixda laga gooyo isagoo og in aanin ka gudayni wain ikhtalafaa hadday ku murmaan filcilmi bihi waad ogeyd inaan bidix soo saaray adigu waa dareensaneed iyo maan ogeyn waayahay falqowlu qowluljaani marka yani inaad bidix soo markaad bidix soo saarays adigoo is og inay bidixdii tahay oo inaanay gudayna og iyaad soo saartay buu yidhi markaasuu isna yidhi ma ogey ilaahay baa igaga sarreeya sidaa falqawlu qawl ljaani de isagaa isagoo wii naftiisa ku jirta isagaa oge jaaniga ayaa la rumaysanaya ila nafti nafsadiisa isaga ayaa dareenkii ku jiray isaga ayuunbaa ogey inagu lama socon wain taraadayaa hadday isku raacaan oo isku waafaqaan calaa akhdi lyasaari in bidixda uu goosto faqaaca dee tan uu sidaa bidixdii ku goosto lazimahu diyatulyasaari bidixda magteedii waa la yeelanaya wayasquطu qisaasuhu fi اlyamiini qisaastii midigtuna way meesha ka baxaysaa waqiila laa yasquط qiil baa yihi mayane ma dhacaya qisaastii wuu yeelan eeg waxay isla garteen labadoodii wuxuu yidhi war heedhe bidixda maad goosani midigta intood ii dayso markaasuu yidhi masaas aha haye soo marka maxay isku raaceen doonayeen bedelkii midigta inay bidixdani noqoto sharci ahaan miyay noqonaysaa harci ahaan ma noqonaysa de waana ku dambaabayaan gacanaan aq loolahan in lagooyaan lagooye xubnaagan ilahay baa iskale adigu malihidi haddaba gacantaa bidix hadur ma noqonayso sababtoo ah haba ogolaada kaniye de wuxuu moodayay in dayntii kaga dhacayso bilaash may ahayn bilaashkubuu talagelin bilaashkiina markaa waa wey mar haddaan bilaashkiina wa kol haddaanu bilaash ku talagelin wixii uu bedel ha ka noqoto islahaana aanay bedel ka noqonaynin gacantiisii mag baa ka waajibaysa gacantiisii bidix mag baa u waajibaysa tii midig ka waran iyada tii midigna qisaasteedi horta ma jirayso sida muctamedka qisaasteedii ma jirayso waayo labadooduba waxay ku tala gashanaayeen bidixdan inay bedel ka ahaato waanay ku fuliyeen bidixdii marka fulintaa ay fuliyeen ayaa isaastii riday laakiin magteediiba iyadana waajibaysa de maaa laga kala faaidi laba gacmoodoo konton iyo konton we bidx iyo midigi laakin rag iyo dumar kale yihiin ayay da imanaysa faaidadu halkaas kasoo baaysa wuxuu yihi wain ka halkaasina waa suuradii masale sideedaad wey toddoba horaas haysatay iyo halkan sideed intaasoo dhami waa markii laba maaragtay qofkan wax soo saaraya qisaasaya aanu qof waalan ahayn wain kaana alqisaasu calaa majnuunin haddii qofka la qisaasanaya u qof waanay qofka waala miyaa la qisaasa ya xale waxbaynu sheegnay he isagoo caafimaad qaba haduu dhibka geysta waa la qisaasaya wain kaana alqisaasu calaa majnuunin qof waalan hadduu yahay qofkan la qisaasanaya faqaala lahu markaasuu ku yihi akhrij yamiinaka midigta soo bixi faakhraja alyasaara bidixduu soo saaray wuxuu doonay baa uga jeeda waa qof waalan wax ka isaga la kala qaadqaadi maayo muxuu ugala jeeday miyuu garanayay iyo waxaas ma mutacamid buu ahaa iyo waxa iyadu ma kala laha faqaaca markaasuu kan iska goostay bidixdii fain kaana almuqtasu hadduu ninkan goosanayaa yahay aggan baad eegi aggan eegiba maysid majnuunku muxuu ujeediya aggaa eegi maysid maxaa loo soo beerayaa un kan goostay un baa la eegayaa isaga xaaladiisu siday ahayd fain kaana almuqtasu hadduu yahay ninkan markaa goostay caaliman mid ogsoon oo la socda siday wax yihiin wajaba alayhi lqisaasu isagaba la qisaasayaaba waayo ninkan waalani waxba ma idmi karo ee kaa kale qisaas waxaynu ridaynay nooc idan oo kale abay arrintu ahay laakiin ninkan waalani dee waxba ma idmi karo haddaad markaa uu ogaa inay bidixdii tahay oo aanay ka gudaynin uu haddana sidaa u goostay dee waa nin markaa ku talagalay inuu dhib geysto mutacamid weeyaan isagii baa la qisaasaya bid lagi jaray wain kaana jaahilan hadduu jaahil ahaa oo aanu garanayna waxaan bidixdii tahayba aanu garanay uba fiirsanba ama wuu garanayay inay ku filan tahay buu moodayey wajabat alayhi diyatu markaa isagana dee magtii baa lagu yeelanayaa waayahay markaa saasaa markaa ay noqonaysaa oo isaguna markaa magtii ayuu dee taa iska bixini halkaasa ku joogo insha sha allahu tacaala wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallahu alam ishkan ardayda imtixaanka sameeyaan xukunkiisu waa maxay waa waxaan fiicnayn inuu xaaraan noqdaana ay dhici karto waayo qofku waa laga yaba inuu ku qaato xuquuq aanu lahayn ama uu dabeen uu qofka gaadhsiiyo internetka hudheen leeyahay baasweerkiisii haddaad hesho ma kuu banaan tahay inaad isticmaasho meey idan la-aan laguma ogola haddaanad adigu ka mid ahay dadkii dee loo fasaxay loo ogola dadka meesha soo fadhiista hadday ogol yihiin waa meel arrin gaaro loo waqfay ma ku qabsan karaa arrin aan loo waqfin sida meel madarasad loo waqfay inaan wax ku dhigto xilli ay bannaan tahay yacni haddii qur-aanka loo waqfay oo kale inaad wax kale ku qabsato miya ya haddii aanay wax dhibaato a ah ku keenin arrinteedi waktigii ay u baahnaydna aanay markaa mashquulinayn de sidaa masaajidkaasoo kale waktiyada qaarna la seexanay noqonaysa masajidka maxaa loo waqfay salaadii baa loo waqfay laakiin waxyaalihii kale aan masaajidka wax dhiba ku keenaynin de hadii lagu qabsanayo la diidi maayo marka halkaasoo kale waa loo qiyaas qaadan kara marka xubinka loo qisaasayo ee la caddaynayo isna ma laga yeelayaa inuu dhaho xilliga qisaasta isuuxiya in yani haddii dee qoladan kale ay ka aqbasho laakin waajibi mayso dee qoladan kale ka ogolaadaan inta la suuxiyo loo gooyo dhib malaha laha lakin xaq uma laha siduu isagu u anuujiye in loo anuujiyo iyo aq loo rasaasta in lagu qisaaso ka waran hadduu rasaas ku dilay kii rasaas ku dilay rasaasti lagu dilay halkuu ka dhufta lagaga dhufanay haddaanu ku dilin wixii ku dilay baa lagu dilay ya de dabka ku rid riday ya haddii nin laga soo tuuro fooq dheer kadib markuu dhulka yimid gaadhi jiiday keebaa dilay labadooda waxaad keentay hali halista ah ya haddii labaduba ay laba dilaa yihiin labaduba waa laba dilaa laakiin dee ma hubno midna inuu kii dila yahay soo ma waa labadii waxay noqonaysaa un laba qofoo waxa weeyaan qoorta iyo bartanka ka kala gooyey oon si ay u kala horreeyeen la garanaynin maxaa la samaynayaa waa loo qaybinaya un dee inay dilaan baa laga soo qaaday xaggii magta waa loo qaybinaya waaya ninkii ya tolay seebaa ninkii tolay seebaa qisaas loogu yeeshay ha ninkii xubinkiisa tolayba ee hilibka tolay de isaga qisaas laguma yeelanay waxaa lagu yeelanayaa kii isaga namarka ugeystay isagii dhibeybe isagii markuu istolay uu dhintay muxuu u dhintay tolmihiisii iyo mase wa weligii markii weliga uu tolay kii w ah, eh, lakin daktarki sida qaldan u tolay weeyaan eh, dee hilibka tolay soo garanaya waxaan hilib yahay meeshani inay hilib tahay soo garanaya ayuu hilibkii tolay markaasuu labadiiba u dhintay dee ninka wuxuu u dhintay labadii nabar labada nabarna camdi bay ahaayeen labadiiba waa la dilay waan daweynaya anu waan daweynay malkaas wa laga daweeyey saa wax looma tole haddii xayawaankaa wax dilay sida libaax qof leeyahay maanay maka waajibeyn haddii dee eh, uu isagu keensaday xayawaan dilaaya meeshii dadku joogaan hadduu keensaday xaaladdaa waa lagu yeelanaya waxaa lagu yeelanaya waa mag markaynu nafaqada soo maraynay waalidka waladka iyo waxaad leedahayba looma sheegin hoygii dawadii iyo dabiibkii bal ka waran arrinka hadda maxaa loo sheegay kifaayadiisa baa lagu yii kifaayadiisi waa maxay wixii ku filan waa hoygiisi waa hurdadiisi waxa weeyaan dawadiisi waxaaso dhan isaga waajibayaan waa wixii ku filla isaga baahidiisaa dabooleysa hadii xataa ay suuroobi ay maaratay arrintu noqonayso in dawadii maarata hindiya lagu soo qalin loogu soo sameeyo ood awooddii leedahay waad lagu soo sameynaysa isaga daawadiisi wis waa lagaa raba iyo camaliyaadkiisa iyo haddii qof la qalo loona sheego in boqolkiiba sideetan uu ku dhimanayo ma bannaan tahay inuu galo waxay ku xidhan tahay xanuunkiisani siduu yahay xanuunkiisan dhimashadu hadday boqol kiiba boqol tahay qaliinkana boqol kiiba siddeetan tahay markaasoo kale qofkiina qof mustaqil oo madax bannaan uu yahayo de isagu markaa arrinkiisa maamulanaya de wuu geli karaya waaya iyada oo loo sheegay inaanu ka maarmayn qaliinka de waataynu sheegn xubnihii marka laysku qisaasayo sida araggii tegey oo kale dhakhtar qaliin ma loo geyn karaa oo ma la suuxin karaa taa waynu ka jawaabna malaynaya wasala allahu waslama calaa nabiyina maxamed